شيء وإن انفردنا وغير ذي إن كان ذا ظهور لم يقبلوا فيه سوى الذكور كالبيع والنكاح والطلاق وكل ذاك المال للعراق وإن بهن اختص كالولادة فامرأة تكفيك في الشهادة ومالك بامرأتين يقنع والشافعي قال النصاب أربع ولسوى النعمان في المال اسمعي مقال فذ مع يمين المدعي والحميري فيه أيضا قد حكم بقول ثنتين تقوى بالقسم وحلف منكر لفقد شاهد وشرط مالك وجود واحد في غير مال وهو فيه شارط ثبوت أنه له مخالط وإن تحامى منكر أن يقسم فالمدعى إن كان مالا لزم للحنفي والحنبلي وذا انتسب للحنفي في أمور كالنسب وقود في طرف لا نفس إذ قال فيها بلزوم الحبس والحنبلي في غير مال لا يرى لزوم تحليف لمن قد أنكر ومن سواهما اليمين ردا لمدع في أي شيء أبدى وبالنكور المالكي قد قضى فيما اشتراط شاهد له مضى وسن تغليظ سوى النعمان بالعصر والجامع للأيمان وذا المكان عند مالك وجب في ربع دينار لمدع طلب ويحكم القاضي بعلمه لدى غير الإمام مالك وأحمد لكنه للحنفي لم يعتمد في ذا الزمان إذ قضاؤه فسد waxaynu ku guda jirnay qaadigu wixii uu wax ku xukumayey ama wixii uu ictimaadayey ee caddaymaha noqonayay marka khasmigii ay u yimaadaan kii koowaadoo iqraarka ah way soo tilmaanay shahaadadii baynu ku jirnay oo ka labaad ahaa iyadana shuruudii shaahidka ayaynu ka soo baxnay iminkana waxaa laga hadlayaa waa nisaabkii shahaadada wal aslu wuu yidhi shaahidaani asal waxa ah wax kasta oo laga markhaati kacayo laba shaahid oo mid rijaali rag ah <clears throat> kuwaasaa markaa asalku uu yahay oo baab walba marka zinada laga reebo iyagu shuruud ka noqonay laba rag ah baab kasta oo abwaabta cilmiga ka mid ah marka laga yimaado xadka zinada oo isagu gaaro inoo soo socda labadaasi waa asaloo meel walba iyagu shuhuud way ka noqonayaanoo waa maqbuul shahaadadooda wa tadkhulu nnisaau fi lamwaali dumarkiina waxay soo gelayaan maalkii iyaduna waa laysla ogolyahay oo iyaduna waa ijmaac in dumarku ay maalkii markhaatigiisa ay gelayaan waa maal iyo maa yuqsadu bihi lmaal oo looga jeedo cuquuddii maalka ku tacalluqaysay hadday iib tahay hadday ijaaro tahay haddii ay ibraa iyo wixii la lamidka ahaa tahay maalka iyo cuquudiisii markhaati way ka noqonayaan iyo xataa jinaayaadka wixii maal waajibiya ee aan qisaas iyo arrimaha waajibinin iyadana dumarkii way gelayaanoo qatligii khata ahaa iyo qatligii shibhul camdiga ahaa iyo way gelayaan markhaatigiisa iyadana waa laysla ogolyahay laakiin wuxuu yidhi fatuqbalu snataani fiiha mac dakar amwaasha waxaa la aqbalayaa laba dumar ah oo la socda hal nin ee dumar mutlaqa ah afarba ha noqdaan ama ha ka bataane la aqbali maayo qowlka daahiriyadaee soo socda mooyaane jumhuurku xataa maalkii haddii aan rag la soconin dumarkii markaa ma aqbalayaan fatuqbalu laba dumaraa la aqbali fiihaa fi lamwaali mac dakarin oo uu markaa nin la socdo farajulun wamra'ataan waa tii markaa aayaddu ahay wa mancuhunna in loo diido dumarkii inay markaa markhaati ka noqdaan fi lcuquubaati wixii ciqaab waajibinaya ayaa istaqara sugnaaday maxaa ciqaab waajibiya waa wixii qisaas waajibiya iyo wixii xad waajibiya wixii markaa cuquubo waajibinaya ama xad ha noqdo ama qisaas ha noqdee dumarkii jamaahiirtu ma ogola shahaadadooda oo ma ijaasaynayaan hadday keligood yihiin iyo haddii ay rag la socdaanba waahiriyu qaala laa yumnacna daahirku isagu wuxuu yidhi laga mancin maayo fii ayi shayin wa inin faradni wax alliyaalo wax laga mancinayaa ma jiro xataa hadday keligood yihiin oo cuquubaadkii ay keligood ka markhaati kacayaan halkii ninka laba dumara unbaa la gelinaya markaa jumhuurku dee waxay ka hadlayaan waxay eh, daliishanayaan nusuusta wa ashhiduu daway cadlin minkum iyo xataa eh, eh, fajliduhum aayaddii maa ka hadlaysay xadka zinada lowlaa jaauu calayhi biarbacati shuhadaa oo dee markaa iyaduna dukuur sheegaysa ashhiduu dawy dawaydani waa rag weeyaan wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajula wamra'ataan maalkiioo keliya ayaa la yidhi bay leeyihiin maalihii kale khaasatan wixii cuquubaadka ka hadlayay oo shareecaduna ay adkayso dumarkii lama soo gelinin marka iyagu taasay markaa ay xajisanayaan qolyahan daahiriyaduna nas diidaya ma jira bay leeyihiin maalkiina waa tan la soo geliyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi midkiin maarata waxa weya shahaadadeedu waxa weeyaan waa cala nisfi min shahaadati rajul markaa baab gaarana muu sheegin bay leeyihin waxa weeyaan abwaabtii oo dhan ay markaa gelayso ayay markaa iyagu halkaa kala baxeen laakiin arrin lagu waafaqay ma ah wاaahiriyu qaala laa yumnacna dumarkii loo diidi maayo fi ayi shayin waxbaba loo diidi maayo xataa cuquubaadkii wain infaradna xataa haddii ay munfaridaad yihiin oo keligood ay yihiin waxaad markaa soo aragtay cuquubaadkii oo dumarkii jumhuurka aanay u ogolay iyo maalkii oo la isku waafaqsan yahay inay dumarkii soo gelayaan laakiin keligood aanay iyadana jumhuurku ogolay wa kayru dii wixii intaa ka soo hadhay cuquubaadka iyo maalka wixii ka soo hadhay in kaana daa duhuuri hadduu yahay wax muuqan og oo ragga aan ka qarsoonayn wax dumarku la gaar yihiin aanu ahayn lam yaqbaluu fiihi siwa dukuuri raggii mooyaane dumarkii aqbali maayaan wixii la arki karayey ee muuqanayay ee aanay la gaar ahayn dumarku arrimahoodii gaarka ahaa aan ahayn ama arrimihii idilaacooda iyagu ay lahaayeen aan ahayn waxay leeyihiin jumhuurku rag mooy ama yani yani qowlka koobaad kole aqbal kalo soo socotaay rag mooyaane wax kale la aqbali maayo kalbayci wاnikaaxi wاalaaqi kalcitqi baa halkaa lagu bedelayaa ilan baycu waa waa caqdi maaliya weeye kalcaqdi kalcitqi wاnikaaxi wاalaaqi sida ciqigii iyo nikaaxii iyo alaaqii ciqigu waxa weeyaan xorayntii ama maarata inuu qofkani xoroobay waa arrin dee la ogsoonaan kara wax dumarkii u gaara ma aha mana aha cabdi maaliya ma aha oo de maarata wax maal la kala qaadanay maha waa qofkan inuu xoroobay oo markaa xor noqday ayay ka hadlaysaa nikaaxii iyo guurkii alaaqii ahiladii iyo bilihii inay bishii soo gashay iyo in kale iyo wixii lamidka ahaa marka un rabadaanta laga tago khilaaf gaarihi uu ku jiro waxyaalaha muuqan og ee rag iyo dumarba ay daalacanayaan maal tasarufkiina aan ahayn ama ma maarata maal aw maa yuqsadu bihi ilmaal aan ahayn kuwaasi dumarkii ma soo gelayaan baa jumhuurku leeyihin wa kullu daka almaali lilciraaqi waxa aan ka hadalay oo dhami ciraaqiyiinta agtooda ama xanafiyiinta waxay ka dhigan yihiin sidii maalka oo kale oo iyagu waxay leeyihiin shahaadatulmaalkii shahaadatul amwaalkii way gelaysaa halkanna way gelaysaa khilaafka markaa iyago jumhuurka udhexeeya waa aayadda fahamkeeda fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa halkaasunbaa dumarkii lagu sheegay hadaba cilada halkan dumarka loo soo geliyey ma inuu waxani maal yahayba mise waa inaanu waxani cuquubo ahayn xanafiyadu waxay leeyihiin waxay aayaddu tusinaysaa wixii mar haddaanu cuquubo ahayn iyo ciqaab in dumarkii ay soo gelayaan jumhuurkuna waxay leeyihin hadduu maal yahay inay soo gelayaan markaa de looga baahan yahay jumhuurkii maalka iyo iyo kuwan farqiga udhexeeya ilan cuquudii maaligiiba rag iyo dumarba way daalacanayaan kuwanna rag iyo dumarba way daalacanayaan marka halkan iyagu qabsadeen qoladan kale cuquubaadkii de cuquubta waa la adkeeyaaba yidhaahdeen oo farqigaasay markaa ay u sheegeen macnaha ay ku dhegeen walian jumhuurku iyagu waxay leeyiin cuquudii way fara aad bay u badan tahay tasarufaadkii maaliga ahaabaa fara badan lahajecladuna bani aadamka way ku badan tahay murankoodiiyo khilaafkoodaa badan haddii markaa la yidhahdo mar walba raguna loo raadiyo waa lagu kadeedmayaa oo sida kuwan kale maaha way ka badan yihiin sidaa daraaddeed iyaga markaa in la fududeeyo oo shahaadadood in la fududeeyo ayay noqotay bay leeyihiin marka halkaasay farqiga fiqhigaa ah, ay iyagu ka dhigayaan marka waa tanqiixulmanaad waxaa u dhaxaynaya xanafiyada iyo iyo jumhuurkii lam yaqbaluu fiihi siwa dukuuri kalcidqi wاnikaaxi wاalaaqi wey wa kullu daka almaali lilciraaqi saasuu markaa iyaga uleeyahay kaasina markaa waa wixii muuqanayey ee aan dumarka gaarka u ahayn waxaa inoo soo hadhay oo keliya wixii dumarka gaarka ay la ahaayeen wuxuu yidhi wain bihina ikhtasa kalwilaada wain ikhtasa hadduu ku maaragtay ay inta badan iyagu la gaariyeen uu noqdo kal wilaada sida marka dhalmadii oo kale ilmahan inay heblaayo dhashay dee inta badan dumar baa ogaada oo dumar baa markaa umulisooyinkii oo ka umulinaya marka wilaadadii iyo radaacii iyo cuyuubtii qarsooneeda dumarka iyo bakaaradii iyo waxyaalahaas dumarka inta badan ay daalacanayaan hadii uu shaygu yahay famra'atun takfiika fi shahaada gabadh keliya ayaa kugu filan markhaatiga oo gabadh keliyii inay tiraahdo xiblaayaa ilmahan umushay ayaa ku filan ayay leeyihiin xanaabiladii iyo xanafiyadu wa maalikun bimra'atayni yaqnacu imaamu maalik isagu gabadh keliya kuma xukumaya laba dumara ayaa halkaa ku filan buu leeyahay washaafici qaala nisaabu arbacu imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay mayna halkan nisaabkeedu waa afar dumara marka way isla ogol yihiin fuqahadii wixii dumarku ay la gaar yihiin in shahaadadoodii iyagoo munfaridaat ah la aqbalayo de min baab awlaa hadii uu rag ku jirana hadii ay rag soocan noqdaanna iyaduna dee waa shaki aan in la aqbalayo haddaba imisaa dumarkii markaa nisaabkoodii noqonaya xanaabilada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin hal dumaraa ku filan maxaa yeelay waati gabadhii cuqbata bn alxaaris tiri innii ardactu haada wlatii tazawajaha markuu nabiga u yimidna alayhi salaatu wasalaam uu ku yihi kayfa waqad qaalat sidoo kale xadiis bay sheegeen in nabigu alayhi sala slam shahaadadii qaabilada yani gabadhii umulisada ahayd shahaadadeedii uu aqbalay aduu xadiiskaasi ma sugna waa ahar cali weeyaan cali laftiisana kama asixin oo jaabir aljucfi ayaa ka warinaya buu ibnulmundir leeyahay kadaabna wuu ku sheegay marka kaasi isagu ma asixin laakiin kan kale ayaa laga yaaba inay noqoto xujada ugu roon ee ay qoladaasi haystaan maalikiyadu waxay leeyihiin halkan waxaa la ysla ogol yahay in dumarkii iyagoo munfaridaad alla aqbalayo mar haddii ay sidaa tahay booskii ragga maanta iyagaa ku jira raggana shahaadadooda waxaa ugu yarayd laba markaa dee dumarkiina laba ayaa ugu yaraanayso sidii raggaba wastashiduu shahidayn min rijaalikum iyo waashiduu daway cadlin loo yidhi laba dumarahoo ah, maratawaa cuduul ah waxaweyaan ah, cadaalad u sugan tahay ayaa halkana la aqbalayaabay maalikiyaduna yidhaahdeen imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagu wuxuu leey ilaahay markii uu ka waramayey shahaadadii maalka fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataan buuyi marka halkii ninka laba dumar ayaa la geliyey raggiina waxa ugu yar laba ayaa markhaatiga ugu yar markaa dumarkii afarina ugu yaraanayaan ayaa ka soo baxaysa waxaana taa uu kusii xoojinayaa xadiidkii saxiixa ahaa ama eh, maarata naqsiga caqliga markuu nebigu ka warramayey fa ina shahaadata ixdaakuna cala nisfi min shahaadati rajul midkii shahaadadeedu nus bay ka tahay shahaadadii ninka markaa isagu wuxuu leeyahay afar waxaan ahayn la aqbali maayo ama xadiidkan gabadhii markaa tiri cuqbata min xaaris iyo xaaskiisa waa nuujiyey taasi ixtiyaad ayuunbay dee faa'iideynaysaa in radaaci uu sugnaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam xukun kama haydo ah radaacaasi inuu sugan yahay laakiin waracii ayuu u tilmaamay oo kayfa waqad qaalat buy walisiwa nucmaani fi lmaali ismacii maqaala fadin mac yamiini lmuddaci wuxuu ihi wasmac oo maqal fil maali marka maalka la joogo lisiwa nucmaani wixii aan abu xaniife ahayn raxmat ullaahi tacala caleyh agtiisa waxaad qaadataa maqaala fadin hal ruux oo dee dabcan rag ah, kollay maalgin uu soo socdaayo isagu dumarkiina waa raacin doonaaye hadalkiisa mac yamiini lmuddaci oo dhaartii muddacigu ay la socoto iyadana aqbal oo waa maxay waa hal shaahid oo lagu kabay dhaar waxaa loo aqbalayaa shahaadadii maalka waayo iyadaa ugu hoosaysay oo adna shahaadaad ahayd waxyaalihii markaa muuqanayay markaa waxay leeyihiin nabiguna calayhi salatu wasalaam waxaa ka asaxday kamaa fi saxiix muslim an nabi sal qadaa bishaahidi walyamiin marka waxay dhahdeen cuquubaadka iyo deetaan ma gaadhsiin karno xataa waxyaalaha markaa maa kaana daa duhuur iyo kuwaasee labada raggaa la aqbalayo dumarka aan la ogolayn iyagana ma soo gelin karayna bay yidhaahdeen waxa weeyaan maalkiio darajadii ugu hoosaysay ah ayaa xadiidkaasi markaa lagu xambaarayaa markaa maalkii hal shaahid iyo dhaarta mudaciga ayaa ku filan bay jumhuur ku leeyihiin xanafiyadu raxmat ullaahi tacaala calayhim xadiisku waa aaxaad bay leeyihiin sidii maaragtay asalkoodu ahaa waana ziyaada calaa maa fi lqur'aan qur-aankii shaahidayn unbaa ku sugan ama shaahid wamra'ataan markaa ziyaaduu soo kordhinayaa waziyaadatu cala nasi naskun horena way noo soo martay qaacidadoodaasi marka iyagu taama qaadanaya walisiwa nucmaani fi lmaali ismaci maqaala fadin hal ruux maqaalkii baad dhegaysanaysaa oo aad ku xukumaysaa weeyi mac yamiini lmuddaci oo muddaciga dhaartiisu ay la socoto lagu kabayo wlximyariyu fiihi ayضa qad xakam biqowli intayni taqawى biاlqasm wlximyariyu imaamkii maalig ah raxmat ullaahi tacaala calayhi qad xakama fiihi halkan maalka ku xukumay aydan sidoo kale biqowli intayni laba dumara markhaatigood oo taqawaa bilqasami qasamkii iyo dhaartii lagu xoojiyey marka qolyahan kale xanaabiladii iyo shaaficiyadu waxay leeyiin shahiidkaasi waa inuu lab noqdo waayo dhaartii iyadii baa daciif ah dumarkiina raggii la mid ma aha la awood ma aha walow yani waxa weya shareecadu ay halkan dejisay lakiin haddana meel walba dee ma degayaan booskii ragga waa kuwa aan meel walba degaynin marka nooc dacfiya sintaynba ha ahaadaan ayaa markaa waxa weya shahaadadoodii ku sugan markaa dhaartii oo dacfi ku sugan yahay iyo shahaadatu nisaa laguma xukumayo mar haddii naskiina bishaahidi walyamiin uu yahay de rag uunbaa ka cad bay leeyihin qolyahanna waxay leeyiin waata labadii dumar ahayd ninkii lagala mid dhiga waxalfu munkirin lifaqdi shaahidii wa sharطu maalikin wujuudu waaxidii fii gayri maalin wahwa fiihi shaariطu ilaa aakhirihi halkan waxaa ka bilaabaysa waxaynu halkaa kaga baxnay shahaadadii iyo axkaamteedii oo ahayd qodobkii labaad ee qaadigu uu ictimaadayay marka wax xukumayo kii saddexaad baa inoo bilaabmayo waa dhaarti markay noqoto in dadkii dhaar lagu kala saaro marka dhaarti iyadoo muqawiye ah waynu soo marnay imika dawaga beedka udambeeye ku arkaynay iyadoo markaa shahaadadii lagu kabayo laakiin imika waa dhaartii mustaqilka ahayd ee madaxa banaanay wa munkirin dhaarta uu dhaaranayo qofkii dafirsanaa lifaqdi shaahidin ayay markaa u ahaatay markii markaa hal shaahid la waayo ninkii mudaciga ahaa aanu shaahidba wadanin ama de waxaan wataa waxaan dacwadiisu ay tahay uu yahay waxaan markaa hal shaahid la aqbalayni ama shaahidkiisii de ula dhaaran waayo marka imika shaahidka yani bayinadii loo baahnaa markii uu keeri waayo baa loo jeedaa ayaa waxaa imanaya xalifulmunkir qofkii dafirsanaa inuu markaa dhaarto isagii la dhaariyo haddaba qof kasta oo munkir ah waa la dhaarinaya halkaa soo baxaysa albayinatu cala lmuddaci walyamiinu calaa man ankar waana sida shaaficiyada iyo xanafiyadu ay leeyihiin oo munkir walba dacwad kasta dacwaddu hadday doonto qisaas ha waajibiso ama wax kale ha waajibiso maal ha waajibiso waxyaalaha muuqan og ha noqoto nikaax iyo wixii lamidkaa wixii qarsoonaa ha noqoto qofka munkirka ah mar walba waa la dhaarinayaa bay leeyihiin shaaficiyada iyo xanafiyadu wa sharu maalikin imaamu maalik isaga shardigiisu waxa weeye wujuudu waaxidin ay shaahidin waaxidin hal shaahid in la helo si loo dhaariyo kii kale fii hayri maalin halkaa waxaynu ku bedelaynaa fii hayri citqin taas ay nooga sii fiican ehm, wixii aan markaa fii naxwi ciin fii ayri maal fii naxwi ciqin waayo hayri maalin kuu badan yahay ta doonayaana waa ciqigu eh, kuwii uu ka tirsanaayo nikaax iyo alaaq iyo kuwaa weeyaan markaa fii naxwi ciqin wixii ciqi la ah waa alaaqii iyo nikaaxi iyo waxyaalaha aynu lahayn maa kaana daa duhuurin aynu lahayn halkaa markay arintu tahay iyo dee dabcan wixii kasii adag wixii de qisaas waajibinayana waaba kasii adagyahay haddii ay markaa citqi wixii waajibinayey way yani dacwaddii ciqiga haddii ay tahay iyo wixii kasii adkaa wuxuu shardi ka dhigayaa in hal shaahid la helo oo haddaad qofkan ku sheeganayso ama alaaq Eh, ama citqi ama wax kasii weynba oo de jinaayo ah oo waajibinaysa qisaas waajibinaysa ama wax xad waajibinaysa de xadulqadafki wixii lamidka ahaa hadday arrintu taa tahay waxa daruuri ahoo lagama maarmaana buu leeyahay si kan loo dhaariyo kani horta inuu wax wato calal aqal hal markhaati inuu wato muxuu sidaa u leeyahay wuxuu saa imaamku u leeyahay si loo siyaaneeyo loo ilaaliyo dadki oo wuxuu leeya qofkuna intuu qof iska laalaabiyo ayuu odhanaya hala ii dhaariyo marka isagoo waxbaba isla hayni inuu yidhaahdo hala ii dhaariyo keli ah waxba eh, waxa weeyaan taasi laga dhegaysan maayo waa inuu wax keeno oo cala aqal hal shaahid uu keeno buu leeyay jumhuurku marka iyagu taa ma shardeeyaan wa sharu maalikin maalik shardigiisu wujuudu waaxidin waa in hal shaahid la helayo fii naxwi cidqin wixii markaa lamid ah xorayn wixii ka sareeyana waa min baab awla wahwa maali fiihi markaa dee markaynu cidqin idhaahno ila fiihidani maalkii u noqonaysa markaa cilaaj tabu u dib baynuu cilaajin insha alla wahwa fiihi filmaali maalkii lasoo sheegay ayay unoqonaysa markaa fii ayri maalintiisa imika horta laskaga daaya noqon wahwa fiihi filmaali maal markuu shaygii yahayna shaariun waxa uu shardiyayaa o shardi ka dhigayaa hubuuta annahu lahu mukhaalidun in ay sugnaato qofkani inuu qofkan mukhaalado la leeyahay iyo isdhexgal inay leeyahay dad maal ku sheeganayso oo aad leeday dayn baan ku leeyahay wax la mid ah iyada lafteedana si dadkii loo ilaaliyo qofba aanu qof isaga laalaadi wuxuu leeyahy markaa lafteedana waa inay sugan tahay ninkan iyo ninkan inay tacaamul leeyihin khulda waxay ku magacaabeen isdhexgal isla macaamil inay leeyihiin waa inuu iyadana cadeeyo waa marka ay duyuun iyo waxyaalo noocaasa ay tahay bay leeyihiin aduu xaalad bay kasoo reebayaan marka dacwadiisu hadday u badan tahay waxaanuu sheegayaa wax jiro inay tahay waxauu sheegaya wax jiro inay tahay hadday u badan tahay khulqada la shardin maayo bay yidhahdeen laakiin haddii wax markaa waxa weeyaan dhinaciisa rajaxaya aanu jirin waa inuu mukhaalado soo cadeeyo markaasaa markaa kan loo dhaarinaya buu leeyahay wixii maali ah waintaxaamaa abcan waxay noo soo socdaa xanaabiladu iyaguna meelbay qayb bay iyaguna ka saarayaan aanay mudacalihiga aanay dhaarinayna waynu arki doona markaa halkii hore eh, mar walba in munkarka la dhaarinayo shaaficiya iyo xanafiya kugu haraysa waintaxaamaa hadduu iska ilaaliyo munkirun ninkii dacwadda dafirsanaa an yuqsima inuu dhaarta hadduu iska ilaaliyo dhaartii diido waa nukuulkii weeye falmudacaa wixii la sheeganayay in kaana maalan hadduu maal ahaa lazima wuu waajibayaa lilxanafi waalxambali xanafiga iyo xambaliga agtooda wuu waajibayaa wixii maali ah wadaa xukunkaa la sheegay intasaba wuu u nisbo sheegtay lilxanafiyi xanafiga fii umuurin arrimo kale oo aan maal ahayn ka nasabi sida markaa nasabkii wa qawadin iyo qisaastii fii arafin xagga atraafta ahayd laa nafsi naftii maya id qaala fiiha iyada wuxuu leeya xanafigu bilusuumi alxabsi in la xabiso hadduu dhaaran waayo ayaa waajibaysa waxaa imika markaa aynu ka hadlaynaa waa nukuulkii oo isaguna min araa'iq alxukmiya cinda bacdi ahli ilcilm ninkii dhaaran la yidhi haddii uu dhaaran waayo oo dhaartii uu diido munkirkii maxaa la yeelayaa xanafiyada iyo xanaabiladu waxay qabaan alqadaau binukuul diidmada uu diiday dhaartii in xukunka laga ratibo oo markaa lagu xukumo wixii laysku haystay waa hadduu maal yahay hadduu maal yahay way isku raacsan yihiin labadoo oo waxay leeyihiin dayn baa loo qabsaday qabsadayoo lagu sheegtay ninkani markhaatiya ma wato kanaa dhaaran la yidhi waa ka dhaaran waayey in markaa lacagtii lagu leeyahay buu xukumayaa qaadi oo alqadaau binukuul waxaa la yidhaahdaa maxaa markaa ictimaadeen dee waxay yidhahdeen dhaar baa la saaray dhaartii hadduu diiday waa inuu ikhtiraafay oo uu qirtaybay ayay noqonaysa qolyahan kale ee maalikiyada iyo shaaficiyadu iyagu alqadaau binukuul ma qabaan laa yuqdaa binukuul bay leeyihin nukuul waxba laguma xukumo maxaa yeelay ninkani asal buu haystaa la subaraatu dimma buu haystaa waa asalku dhinaciisaagu jira ninkana mujaradu dacwa buu meesha la yimi hadduu kani dhaaran waayo inuu dhaaran waayo tarjiix ma aha rajaxaad ma haysano wax labadii dhinac dhinac ka rajaxa ma hayo hadday wuxuu cayn ahaydna de cayntii ka gacanta ku hayaaba rajaxan marka kan kale jaanibkiisa wax lagu tarjiixiyo oo lagu rajaxo meesha ma yaallo midda kale ma waxaad ka ratibi doontaan haduu qofkii aamusay maaragtay waxa weeyaan istibaaxatu dimaai walacraad kulli shay yani haddii nikaax ahayd haddii ay ahayd qisaas haddii ay xuduud ahayd maxaad ka yeelaysaan xadulqadfigii oo kale kuwa kale dee iyagu lamaba dhaarinayo waa xaq ilaahayoo iyagu ma jiro laba laba khasbi ma jiraan waxay markaa leeyihiin tafsiil bay gelinayaan de markaa waxay hada tafsiilka aad gelinaysaan baa sheegaya in arrintani aanay ahayn wasiilatu ihbaat mar kastayda naar baa laga rabay markuu dhaaran waayo haddaydan qisaasta iyo taaba ku xukumaynin kuwan kalena waa la mid bay yidhahdeen dib maxaad yeelaysaan waxay yidhaahdeen naruddu lyamiina cala almuddaci sida inoo soo socoto dhaarta ayaa dib loogu celinayaa muddaciga oo isagu markaa ha dhaarto si jaanibkiisu uu u xoogaysto xanaabiladii xanafiyadii markaa waxay isku qabteen maalkii mooyaane waxyaalihii kale maxaa laga yeelayaa wixii naf gaadhsiisan naf in la gooyo wixii gaadhsiisan waxay isku raacsan yihiin xanaabiladii iyo xanafiyadii nukuur inaan waxba lagu xukumaynin laakiin wixii naf ka hooseeya ayay markaa iyagu qolyahan xanafiyadu ay nukuulkii ku xukumayaan waintaxaamaa hadduu iska ilaaliyo munkirun kii diidanaa an yuqsima kii yani diidanaa waxa lagu sheeganayo an yuqsima inuu dhaarto hadduu iska ilaaliyo falmudacaa wixii la sheeganayay in kaana maalan maal hadduu yahay lazima wuu waajibayaa lilxanafi walxambali labadaas siday qabaan wada xukunkaas intasaba uu nisbo sheegtay lilxanafiyi xanafigii fii umuurin arrimo kale ka nasabi sida nasabkii wa qawadin iyo qisaastii fii arafin markii ay araf tahay laa nafsi markii ay naf tahay maya iyada sidaa ma odhanaya muxuu odhanaya iyada id qaala fiiha bilusuumi alxabsi waa la xabisayaa buu leeyaho ama qiranayn ilaa inta wixii ama dhaaranayo ka dhaaranayo ama uu qiranayo jeelkaa lagu daynaya waa la xidhayaa buui xambaligii haddaba isagu muxuu yeelayaa waxyaalahan aanu nukuulkii ku xukumaynin wlxambali fii ayri ma laa yaraa luzuuma taxliifin liman qad ankara wlambali xambaligu laa yaraa ma arkayo fii kayri maalin wixii aan maal ahayn luzuuma taxliifin in ay waajib tahay qofkii in la dhaariyo liman qad ankara qofkii dafiray in la dhaariyaa inay waajib tahayba ma arko wixii aan maal ahay sababtuu arki waa maxay wuxuu leeyahay de haddii eh, dhaartii uu diido xukun ma jiray kulliba nukuul laguma xukumay marka mar hadduu munkir yahay u yidhi waxaan maa samayn waxaan ma jirta uu leeyahay eh, waxba lama dhaarinayo bay yidhahay in la dhaariyaaba ma waajibayso waayo hadduu dhaartii diido maxaynu ka ratiiban waxaa qofka loo dhaariya si faa'iide loo gaaro hadduu xataa dhaartii diido halkaa iska mar waynu odhanayna iska bax iyagu xabsigana xanafiyadu qabaan ma qabaan markaa maadaama aan xukun ka ratibmayaa jirin dee qofkii lama dhaarinayo oo wax markaa loo dhaariyaa meeshii ma yaallaan bay waana waxyaalaha ay markaa qolihii shaaficiyadaiyo ay markaa qabsanayaan maalikiyadii ay leeyihiin dee naskii baad meesha ka saarteen wal yamiinu calaa ankar waman siwaahumaa wixii labadooda ka soo haray waa shaaficiyadii maalikiyadii alyamiina radda limuddaci dhaartii waxay ku celinayaan mudacigay ku celinayaan fii ayi shayin abda wax kastaoo markaa ka muujiyeyba yani inkiraada yani dooda waxay doonta ha noqoto ama qisaasa waajibinas ama wax kale ha waajibinayseen waxay dhaartii ku celinayaan jaanibkii muddaciga fii ayi shayin abda dacwaahu dacwadiisa wuxuu doona ha ku muujiyo ama maarata waxa weyaan qisaas waajibiye cuquubaad ama wax kale ha ku muujiye dacwadiisu waxay doontaba ha noqotee dhinaciisa ayay ku soo celinayaan oo aan sanad ahaan u sugnaanin oo ana nabiya ala sl slam radda alyamiina cala almuddaci daara qudni ay warinayaan in nabigu uu dhaarta ku celiyey bay xujaysanayaan iyada macnihii kale aynu sheegnayo in loo baahan yahay labada jaanib jaanib in markaa wax lagu tarjiixiyo markaa shaaficiyadii haddaba waxaasoo dhan waay xataa waxyale qisaasta waajibinaya haddii qofkii lagu sheego qatli camdi ah oo hebel adigaa dilay laga dhaho oo isagiina inkiro oo dhaaro la yidhahdo uu dhaaran waayo oo mudacigii uu dhaarto qisaastii way waajibaysaa dhammaan waxaa la yaala wixii markaa waxa weeyaan cuquubaad iyo wax kalaba waxa weeye dhaartii alyamiin almarduuda uu ku waajibayaa waxay leeyihiin hiy kalraari aw kalbayina wakilaahumaa yuujibu kula hadi ama waa bayino ama waa qiraar ayay la awood tahay markaa way ku socodsiinayaan ama maalikiyadii baydkan ku xiga ayaa lagaga hadlayaa iyaga laakiin tacdiil baynu gelin doonaa khalad baa ku jira وبالنكول المالكي قد قضى فيma اشhتiراaط شاaهd لah mضى mrkaa baydku leeyahay نkuul buu maaliki ku xukumayaa wixii aynu hore usoo sheegnay si qofka loo dhaariyo inuu shaahid u shardiyayo laakiin nukuul kuma xukumayee xabsi buu ku xukumaya laa yaqdi calayhi binukuul walaakinahu yaqdi calayhi bilxabsi markaa wlmaaliki bixabsi naakilin qada wlmaaliki bixabsi naakilin qadaa maalikigu wuxuu xukumayaa inkii naakilka ahaa ee nukuulka sameeyey la xabisay ilaa intuu ka dhaaranayo fii maa wixii ishtiraau shaahidin lahu mada hal shaahid in mudaciga looga baahan yahay inuu shardeeya aynu hore usoo sheegnay waxyaaluhu inoo soo sheegay nadbi aynu kusoo aragnay uu leeyahay lama dhaarinayo muddaca calayhiga ilaa uu kani horta hal shaahid keensado maxay ahaayeen cidqi iyo wixii lamida iyo de wixii kasii sarreeyaba marka kuwaasi waxay leeyihin maalikiyadu yamiin marduudadii faa'iide ma keenayso alyamiin marduuda halkaa faa'iide ma keenayso oo xukun kama ratimayo waayo yamiin marduuda waa daciif waxyaalahanna waa waxyaalo xoog badanoo u baahan ugu yaraan cadlayn marka wixii cadlayn u baahnaa dee waxa weeyaan iman mayso in la yidhaahdo dhaar ha lagu xukumo haddaba maxaa la samaynayaa kan un baa la xabisayaabu yidhahda ilaa iyo intau ama ka dhaaranayo ama wixii uu qiranayo wlmaaliki bixabsi naakilin qada maalikigu wuxuu xukumayaa naakilkii in la xabiso fii ma wixii dhexdiisa ishtiraau shaahidin hal shaahid in la shardiyayo muddaciga laga rabaa lahu mada ay isaga markaa hore ugu soo martay ee aynu soo aragn halkaana markaa waxaan kaga baxayna koolkii iyo axkaamtiisii wasuna takliidu siwa nucmaani bilcasri wljaamici lilaymaani intani waa sunayaal ku tacaluqa dhaarti wa sunna waxaa la sunneeyaa takliidu siwa nucmaani abu xaniife wixii ka soo haray cuslaynta ay cuslaynayaan lilaymaani dhaarta ay cuslaynayaan maxay ku cuslaynayaan bilcasri wljaamici xaggii waktiga iyo xaggii goobtaba way cuslaynayaan xaggii waktiga casr in laga dhigo oo casr qofkii la dhaariyo adiista waati kusoo aroortay inay dhaarteedu ay halis tahay markaa waqti casara in la dhaariyo sidoo kale goobta lagu dhaarinayaana ay jaamica noqoto waliba cinda almimbar haddii markaa waxa weeyaan aanay ruux dumar oo de aan masaajidka soo gelin aanay ahayn in lagu dhaariyo ayay eh, jeclaysanayaan aathaar iyo waxyaalo noocaasana waa u cuskanayaan marka abu xaniifa isagu laakiin taqliidaadkaasi isagu ma qabo sidoo kale musxafka culamada qaarkood waa sheegeen sida saaxibulbayaan min ashaaficiya oo kale iyo in markaa qofka musxafka lagu dhaariyo iyadoo nooc taqliida ay noqonaysana way sheegeen wuxuu yidhi marka waa sunnabaa markaa sidaad halkaa waa sunna wax sunnaa un weeye yani waa mustaxabuune waajib ma aha haddaba wuxuu yidhi wadal makaani kaa makaaniga ah taqliidka makaaniga ah, kan makaaniga ihi cinda maalikin wajaba maalik agtiisa waaba waajib in jaamica la keeno oo jaamica lagu dhaariyaa iyadu waaba waajib fii rubci diinaarin limudacin alab fii rubci diinaarin markii rubc diinaar waxa laysku haystaa uu gaadhsiisan yahay limudacin alaba buu waajibaya mudaci isagu codsaday oo yidhi halkaa la iigu dhaariyo jaamicaha la ii geeyo hadduu mudacigii yidhaahdo wuxuuna rubuc diinaar uu gaadhsiisan yahay iyo wixii kasii badan uu yahay hadda wax taafi oo ka hooseeya aanu ahayn wuxuu yidhi way u waajibaysaaba laakiin de wujuubku nas buu u baahan yahay ama dee qiyaas markaa dhow oo taasna markaa ma muuqato ويحكم القاضي بعلمه لدى غير الإمام مالك وأحمد لكنه للحنفي لم يعتمد في ذا الزمان إذ قضاؤه فسد تو أنا مركا عوانك كجري ويان تاني وحيالي قاضي وكو حكومية وحنا ويان قضاء القاضي بعلمه قاضي وقال كيس سميه وحكو حكومة mise markhaatiga arkaya iyo qiraalka ayuunbuu wax ku xukuma wayaxkumu lqaadi qaadigu wuxuu ku xukumaa bicilmihi ogaalkiisa waxbuu ku xukumaya ladaa gayri limaami maaliki wa axmeda labadaa imaam agtooda wixii aan ahayn yani waa labadii kale xanafiyadii iyo shaaficiyadii waxay leeyihiin qaadigu ogaalkiisa waxbuu ku xukumayaa labadanna waxay leeyihiin waxba kuma xukumayo haddaba wuxuu ku yihi laakinahu lilxanafi lam yuctamid laakiin xanafiyadii muctamed kamay dhigin qowlkaasi qowlkii imaamkiisa imaamkooda ha ahaado iyo asxaabtaba laakiin muctamed lagama dhigin fii da zamaani waktigani bay leeyihin marka dee waktigay sheegaya waa dhowr boqoloo sano ka hore dee wuu kasii darnaanaya unkana id qadaahu fasada bihi maxaa yeelay qadaagiisa ayaa khariban bayno qudaadii ayaan lagu kalsoonay marka qadaa lqaadi bicilmihi waxa weye wixii buu og yahay yani maalan qof baa qof kun dollar ku sheeganaya qaadigu wuxuu ogayaa ninkani uu iska bixiyo kunka wuu ogaaba ninkana markaa wuxuu keentay markhaatiyuu keensaday inuu labadaa kun ee kunkaasi inuu ninkan ku leeyahay qaadigii isagu shaahid ma noqon karayo ilan shaahidiye qaadi wada noqon karo meeshii kama markhaati kacayo laakiin xukun ma soo saarayaa ah waxba kuma lihid maadaama uu isagu sidaan ogyahay maalikiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin maya ma soo saaray sababtuna waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam mutalaacinaynkii markii dambe isagoo og gabadhii inay been sheegaysay haddana waa kii lowlaa kitaabullaahi lakaana lii walahaa shacbi shaqala kuma darsanin nebigu calayhi salaatu wasalaam midda kale waxay idhaahdeen tuhme ayaa imanaysa in qaadigii la tuhmayso oo ninkan isagoo markhaatiyadiisii keeno markhaatiyadiina aan waxba lagu dafcinin ayaa haddana loo xukumi waayaybaa markaa iyaduna imanaysa bay shaaficiyada iyo xanafiye iyo xanafiy eh, xanafiyadii waxay yidhaahdeen waa yahay ninkaasi isagoo og ninkan inaan kunka lagu lahayn ma xukumaya in kunkaa lagu leeyahay dee waxay yidhahdeen maya xukumi maayo kol hadduu og yahay inaan lagu lahayn xukumi maayo waa la isku raacsan yahay ana alqaadiya laa yaqdi bikhilaafi cilmih qaadigu inaanu ku xukumaynin wax uu og yahay inuu baail yahay xukun uu ogsoon yahay inuu baail yahay inaanu xukumin waa laysku raacsan yahay marka haddaba muxuu samaynayaa waxay leeyihin markaa qolyahaasi qaadi kale ha u diro ha idhaahdo ha ka cudur daartay inuu markaa masaladaa ah xukumo shaaficiyada iyo iyo xanifiyadu waxay qadaaga ujeedadiisu waxay ahayd in xaqii la gaaro dee qaadigana waa inaan laga dhigin qof lagu kalsoon yahay oo diyaanadiisa iyo aqoontiisa iyo wixiisa lagu kalsoon yahay qof kale waa inaan qaadi laga dhigin marka kaasina hadduu xaqii og yahay dee waxa dhamaa loo socdayba waa in xaqii la gaadhe wuu ku xukumayaa bili arrintan mutalaacinaynkana dee xukunkoodu hor u soo dhammaaday goor xukunkoodiiba uu soo dhammaaday oo mar dambe ah oo ay kala tegeen boona shaqaba laysku lahaynoo licaankii uu dhacay oo xukunkiiba uu fulay ayay marka arrintani ahayd waana arrin markaa xaggii waxyiga ah markaa iyadu shaqo kuma laha bay waxaan aynu ka hadlayno iyadoy sidaa tahay haddana xanafiyadii waxay yidhahdeen wakhtigani lama ictimaadayo qaadina yaanu ogaalkiisa ka xukumi maxaa yeele qudaadii way fasahaadeen arrintanna waxay noqonaysaa wasiila iyo dariica liqudaati suu qudaadii qaribnay inay mudur la iska yidhaahdo uun waan saasaan xukumay marka la yhahdo maxaa saa u samayseena waa ictimaadan calaa cilmi ogaalkayga ayaan ictimaadayo waan ogahay inuu kani mubtil yahayo iska hadlayo saassidoo kale imaamka ibn xajar alhaytami ee shaaficiga ahaa isaguna wuxuu leeyahay waktigan marka la eego waxaa haboon xasmu maadati qadaa qaadi bicilmi in arintaa albaabkeeda la xiro oo la joojiyo ayaa xilligani mudan buu leeyahay oo sida qolyaha kale ay leeyihiin uu qaadigu markaa ka ictidaaro uu iska diro faslun fi man yuxkamu calayhi wa aadaabu cidda la xukumayo ee qaadiga uu xukumayo iyo qaadiga aadaabtiisii ayaa iyagana halka nubad laga tilmaamay waqdi calىa khasmin baciidi gaa'ibi wاlxanafi ymnacu duna naa'ibi wاshtarطuu bayinة wma qbil lilxambaliyi ma bxalfin yaktamil وزاد غير الحنف اشتراط يمين خصم الغائب احتياطا بعد الشهود وهو أمر مستحب للحنبلي وفي رواية وجب وما قضى لمن عليه يتهم كفرعه ولأبي ثور حكم ويلزم الحكم لدى النعمان والشافعي, والشافعي إن جاء ذميان ويكره القضاء للغضبان والحنبلي, والحنبلي حرمك العطشان لكنه أمضى القضاء إن يصب وعن أبي يعلى فساده يجب وليستوي الخصمان عند لفظه ونحوه كمجلس ولحظه فهذه أصول هذا الباب مما حواه الأصل من لباب وقض على خصم بعيد حكم oo yani waxa weeyaan arrintiisa ka garnab qof markaa khasmi ah oo muddaca calayhiya oo baciid ah fog oo haa'ibin maqan qofka maqani ama de magaaladu jooga oo maxkamaddu ka maqan yahay ama magaalada meel u dhow buu joogaayo de wilaayadaadiioo looga yeeri karayo kaa waa in loo yeero markuu muddaca caleyh waa loo yeedhaya oo dee dacwad baa kuu taalla baa laleeyahay laakiin hadduu fog yahay oo maqan yahay oo maarata adiga wilaayadaadiiba maalan ka baxsan yahay ma xukumaysaa haa waad xukumi kartaa laakiin shuruud buu leeyahay cinda aljumhuur wlxanafi yamnacu xanafigu isagu wuu mancinayaa duuna naa'ibi haddii aan wakiilkiisii meesha joogin ama xaqiiqiga ahaa ama qaadigu uu samaynayo oo waxay leeyihiin ama de waa in wakiilkiisii uu isagu wakiishay meesha joogo ama waa in qaadigii uu u qabto looyar ama qof markaa waxa weeyaan isagii markaa dhinaciisa ka dacwiya waa in qaadigu uu sameeyo marka oo deetana waa isaga lagu sheegto oo isagu markaa inkira oo ihahda arrintaasi muwakilkayga ama cidda markaa naayibka aan ka ahay laguma laha idhaahda ayaa markaa la samaynaya kaasaa markaa deetana difaacayo oo waxaan la keenay iyo arrimahan iyo ka difaacaya laakiin in kan uu la dhegaysto oo isagu wixii uu keenay uun xukunka lagu dhiso taa marka xanafiyadu ma ogola laakiin jumhuurku way ogol yihiinoo qaarkood waxaabay dee ay marka waxa weeyaan daliishadaan xadiidkii hind bint cutba markii nabiga calayhi salaatu wasalaam u timid iyadoo abu sufyaan radi allahu tacala canhu ka cabanaysa washtarau waxay haddaba shardinayaan jumhuurku markaysan banaynayaan bayinatan in markhaatiya la keeno hadaan markhaatiya jirin la dhegaysan maayo waa inuu markhaatiyadiisi u dhamaystiran yihin waxaa la mid ah qaa'ibka haddii ilmo yar wax lagu sheeganayo ama qof waalan wax lagu sheeganayo iyaguna waa la mid oo dee dad markaa jawaabtooda ictibaar leedahay ma ah markaa qaa'ibkii oo kale la xukun noqonaya marka marka iyagii dacwaddu ay iyagu mudaacaleha ay ka yihiin waa in bayino la keeno haddaan bayino len iyagii lama dhaarin karo ilmihii yaraa lama dhaarin karo kii waalaa lama dhaarin karo kii maqnaa lama dhaarin karo markaa bayina laaan socon mayso washtarauu bayinatan maca xanafiyadu marka naaibka loo samaynayo oo qaadigu uu markaa u samaynayo waa inuu keli bayinadiisa wato ila keli dhaaran kari maayeen washtarauu bayinatan bayina ayay shariyayaan wamaa qubila la aqbali maayo lilxambaliyi xambaliga agtiisa maa bixalfin yaktamil bayino dhaar lagu kamilayo oo shaahid weeyamiin meeshan kama soconayso ayay xanaabilada qaarkood leeyihin gaayat lmuntaha iyo sharaxiisa sida ku qoran weeyaanoo mutuuntoodii dambe ah laakiin haddana inaan arrinta isku raacsanayn baa ka muuqata oo sharxu muntaha iraadaat isagu wuxuu leeyay waa la aqbalaya waana sida shaaficiyada iyo eh, maalikiyadaba ay yihiin laakiin markaa mutaahiriintoodii baa isku khilaafsan oo qolaa markaa sidan le wamaa qubila lilxambaliyi ma bixalfin yaktamil wuxuu leeyahay dee eh, maaragtay eh, alqada cala alghaa'ib baaba khilaafiya in arrintiisa la adkeeyaa loo baahan yahay markaa bayino dacfi ku sugan yahay halkan looma baahno bay yihi wa zaada hayru lxanafi xanafi wixii ka soo haray wuxuu kordhinayaa ishtiraaa yamiini khasmi alghaa'ibi ixtiyaaa ishtiraaa shardinta la shardiyayo yamiina khasmi alghaa'ibi kan maqan khasmigiisa mudacigiisa ka maqan mudaciga kan ku inuu dhaarto shardinta la shardinayo ayay kordhinayaan ixtiyaaan ixtiyaa ahaano yamiinulistidhaar bay dhahda oo isagoo markhaatiyadii keenay baa haddana waxaa la rabaa inuu dhaar raaciyo dhaartaasi waxay ka dawo tahay waxaan ay markhaatiyadu ka markhaati kaceen de iyaguwa intii ogaalkooda ahay laakiin wax isbedeleen baa laga yaaba oo qofkani istifaaci lahaa hadduu joogo oo odhan lahaa waxa ay sheegayaan waanigii bixiyey bayinadeediina waa la haya dee intaan qoladan sheegayso waaban bixiyo bayinadeediina waan hayaa inu ohan karo laga yaab ama uu yidhaahdo uu iga saamaxay bayinadeediina waan hayaa marka hadda isagii mar haddaan joogin kan de maaragtay musahar haddii la sameeyo musahar bay yidhahdaan kan la magacaabayo ama naaibka ahayna haddiiba uu jiro la magacaabay ma dhaaran karo arrintaa ma sheegi karo bayinadaana ma caddayn karo marka waxay leeyihin in lagula waa inuu dhaarto oo marka waxa weeyaan ku dhaarto xaqaasi inuu baaqi ku yahay dimadiisii oo sidii uu ugu leeyahay ayay leeyihiin weliba waajib bay ka dhigayaan maalikiyada iyo shaaficiyadu cinda intaasi waana bacda shuhuudi marka markhaatiyadii ay markhaatigii furaan ayuu isagu dhaaranayaayo ixtiyaad ahaan wuxuu ku dhaaranayaa xaqaasi inuu dimadiisa baaqi ku yahay wahwa dhaartani ama ziyaadadani aban xanafiyadii ma ziyaadinayaan waad soo aragtay wahwa amrun mustaxabun waa arin la jeclaysanayo liambli ambeliga agtiisa ambelidu ma waajibinayaan wa fii riwaayati wajab laakiin riwaayo iyaga laftooda ku sugan ayaa waxay leedahay mayne waa waajib sida maalikiyada iyo shaaficiyaduba ay leeyihiin wamaa qadaa qaadigii haddaba eh, kama gar uma xukumayo wax oo yani ka garnaqi maayo bay de markaa noqonaysaa liman calayhi yutahamu qof lagu tuhmaysanayo sida waalidkiisii iyo waladkiisii iyo de qolyaha aynu soo aragno inaanu markhaatiga u furi karin soo lasoo sheegayo waxaa la leeyahay uma dacwada ayagu daraf ka yihiin kama garnaqayo waxay la mid tahay sidii mid isagu uu daraf ka yahay oo kale miduu isagu daraf ka yahayba dee ka garnaqi maayo oo laa yakuunu alkhasma walxakam labadiiba ma noqon karo tanna waa sidii oo kale waa mutaham marka ka farcigii waa kaa tusaaliinku siiyey asalkiisina waa lamid waliabi hawrin xakama abu hawr isaga agtiisa waxaa markaa uu leeyahay maya uu xukumaya oo isagu asalka horeu ka doodan yahay ah shahaadatuhu liwaladihi waliwaalidihi ma la aqbalaya mise lama aqbalayo isagu halkii daahiriyada ayuu marayaayo wuxuu leeyahy shahaadada waa la aqbalaya markaa xukunkiina dee wuu soconayaa buli ibnulmundirna kaasuu dooranaya wuxuu dooranayaa inuu cid walba u xukumayo waxaabanu keenaya dee qisadii nebigu calayhi salatu slam qisatul ifki markii qur-aankii uu soo degay de waa kii xukumay raggii markaa caaisho qadifay radia allahu tacaala canha iyo xadkii laga oogay zawjadiisiina way ahayd marka de waxay taasi xujo ku noqonaysaa wixii aan shaaficiyan shaficiyad marka horeba zawjayinka waa kuwii lahaa shahaadadooda waa laysu aqbalaya kule haddii shahaadada laysu aqbalayo de waxa weya qadaagoodiina waa soconaya waa waxba isu xukumi karaya wmaa qadaa liman calayhi yutaham ka farcihi waliabi hawrin xakam mayana u xukumayaa bule wayalzamu lxukmu lada nucmaani washaafici in jaaa dimiyaani wayalzamu lxukmu xukun baa waajibaya in la kala xukumo lada nucmaani abu xaniife agtiisa washaafici iyo imaam shaaficiba in jaaa dimiyaani laba dimi oo gaalo ihi hadday isula keen yimaadaan oo ay ishaysto oo in lakala loo garnaqa doonaysa in loo garnaqaa waa waajib bay leeyihin shaaficiyada iyo xanafiyadu maalikiyada iyo xanaabiladuna waxay leeyihin waajib maaha waa ikhtiyaar waayo ilahi wuxu ui fain jaa faxkum baynahum aw acrid canhum ama kala xukun ama isla jeedsada ilahay khiyaar baa nabiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam ummadiisiina waa saasoo kale oo khiyaarkiibay leeyihiin sidii la doona markaa la yiri qolyahana waxay leeyihiin mayan aayaddaasi waa la naskhiin oo wa anixkum baynahum bima anzala allah baa ka dambaysa kala xukun markaa khiyaarkii meesha uu ka baxay eh, waa la naskiyey in la kala xukumo ayaana markaa waajibaysa markaa ayagu saasay yidhaahdeen wayukrahu alqadaau lilhadbaani waa la karaayeystaa eh, inuu ka gar kii markaa cadhaysnaa kal cadshaaniga dambena waa lamid sidii markaa kii haraadanaa ama gaajaysnaa ama hurdahaysay waa isqudamidu kii aadka u faraxsanaa waa saasoo kale qof kasta oo xaaladiisu aanay mustaqir ahay oo aanay fadhiyin oo laga yaabo hadalka laleeyahay inay wax seegaan ay wax dhaafaan waxay leeyihiin fuqahadu waa loo karaahaystaayo laa yaqdiyanna axaduhum wa huwa khadbaan midkiin yaanu markaa waxbaynaysanin wahuwa khadbaan laba qof yaanu kala xukumin isaga oo markaa waxa weyaan caraysan waxaa kalo waa looga qiyaas qaatay haddaba wal xambali xarama xambaligu isagoo arrinkan xaaraan baabuu arkay waayo waa nahyigiiyo nahyigiiba cala taxriimi ku xambaaraya qolyahan kalena waxay ku xambaarayaan cala alkaraaha oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo cadhaysan wuu kala xukmay saxaabada qaarkood zubayr iyo ninkii ansaariga ahaa ee isku haystay biyaha markii uu hadalka aan munaasibka ahayn ansaarigu ku hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ka carooday hadalkaasi ee haddana xukunkii hore xukun ka duwan oo xaqii zubayr u waa kii xukumay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka in la xukumi karayo oo aana arrintaas dembi ahayn laakiin ay tahay un in de waxa weeyaan xaqii la ilaaliyo ayaa markaa meesha ka muuqata bu yihahda walxambali xarama xambaligu isagu waa xarimaya kalcadshaan bu maaratay waa iska hadalka hor bay la socota wayukrahu lqadaau lilhadbaani kalcadshaan laakinahu amda alqadaaa in yusib xambeligu laftiisu amda alqadaaa qadaagii wuu socodsiinaya u fulinaya in yusib haddii ariiqii caadiga ah u asiibo oo sidii wax loo xukumi jira u xukumo qadaagaasi qadaa markaa fulayaan weeyaan xaaraanba ha noqdeen say xanaabiladu leeyihin wa can abi yacla fasaaduhu yajibu abu yacla oo culammadoodii ka mida qaadi abu yacla alfaraa isagu wuxuu leeyahay mayana inuu faasid ahaado ayaa waajibayso yani qadaa fulaya ma noqonayo laakiin muctamadu ma aha xanaabiladu walyastawi khasmaani halkana waa iska aadaabtii uunoo hal oo yani ishaaro un ah laga tilmaamay walyastawi lkhasmaani labada isdacweynaya ha ka sinaadaan qaadiga ha u sinaadaan cinda lafdihi xagga hadalkiisa siduu kan ula hadlayo kanna ula hadlaya laakiin hadduu mid uun u sheekaynayo midna aanu joogba lahayn ama mid wuxuu weydiiye uga jawaabayo midna uu ama usoo gaagaabinaya ama aanu laba hadlaynin dee markaa cadaalad daradii halkaasaabay ka bilaabantayba markaa waxaa waajib ku ah qaadiga oo laga rabaa in uu simo khasmaynka xaggii markaasi waxa weyaan hadalka iyo wanaxwihi wixii lamidka ah agga e, e, eegmadii laxdihi way soo socotaa ka majlisin wa sida markaa meesha ay fadhiisanayaan inuu midna isa ag fadhiisiiyo midna fogeeyo lama rabo eegmadii bay xataa yidhahdeen fuqahadu inuu mid uun ku jeedo midna uu ka jeedo dee sax ma aha cadaalad daray noqonaysaa oo arrin bannaan ma aha fa haadihi usuulu haada albaab tani markaa waxa weeyaan baabkan qadaaga axkaamta ayna soo martay usuushii baabkaa weeyi ee mimaa xawaahu laslu ka midka ahayd wixii asalku bidaayatulmujtahidku uu koobay oo min lubaabin iyada lafteedu dee dhuuxii markaa waxa weeyaan fiqiga ruuxdiisii ahayd ilan wax fara badan oo tafriicaada oo isaguba uu ka tegay baa jiray dhammaadka haddaba uu kani dhammaaday ee baabkani ayaa intahaa nidaamii manduumadaydii ay ku dhammaatay faalxamdu lilaahi cala alkhitaami ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan dhammaystirkeeda xamdan kaiiran maa lahu min cadadi mahad fara badan oo aan tiro lahayn walaa lahu nihaayatun biamadi sidoo kale aan dhammaad wakhti ay ku dhammaanaysana lahayn atamahu lii bijiwaari mustafa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu nadmiga ku dhammaystiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jaarkiisii oo yani madiine ah afdali kuli lambiyaai alxunafa ambiyadii toosnayd dhammaantoodba kii ugu fadli badnaa agtiisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nadmigani uu ku dhammaystiray oo iyaduna markaa nicmo kale ahayd sallaa calayhi rabbuhu wasalama ilaahay subxaanahu wa tacala nebiga ha ku salli oo ha salaamo tasliima man yuxibuhu cid markaa jecel salaanteed ha salaamo nebiga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wacadama ha weyneeyo iyo wa aalihi aalkiisii wa saxbihi iyo saxaabadiisii wa kulli man bihadyihi ihtada iyo qof kastoo nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii ugu hanoona ilaa ahdaa sananin ariiq kii ugu hanoonka badnaa ee ugu wanaagsanaa intaasaana markaa kitaabkii inoogu dhammaaday alxamdu lilaahi tacaala qoraalkiisiina sida halkan ku qoran habeen axada labiiyo labaatankii bishii toddobaad kun afar boqol sagaaliyo soddonkii hijrada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayay ahay caawana waa habeen axada waa koob iyo labaatankii bishii saddexaad oo halkaa bisha unba marka kala duwan lakiin habeenku waa isku dhow yahay waana axad waana bacda almaqrib ilaahay subxaanahu watacaala waxaa inoo wada weydiinayaa inuu inaga aqbalo oo miisaanka xasanaadka fadhigii aynu halkaa fadhino inoogu daro yowma laa yanfacu maalun walaa banuun إلا من أتى الله بقلب سليم له الشكر وله الحمد أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى baan u mahadnaqaynaa waxaan ka cudur daaranayaa kulley gaabis fara oo laga yaabo in la dareemo laakiin intaan dadaali karayay waan dadaalayay runtii intaan soo diyaarin karaya waan soo diyaarinayay laakiin waa itaalkii iyo waxoogaa degdegadayo aynu ku jirnay oo isaga laftiisuna ilow iyo maaragtay waxa weeyaan in hadalku uu dalab yeesho iyo sabqulisaan iyo wax fara badan isaguna runtii keenaya iyo dee sidoo kale dee maarata ragga ajiladaa ah ee meesha fadhiyey oo iyaga laftoodna waxay yidhahdeen dee hal arkaysa ma gudlato marka taana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in cudurdaarkeeda aada bixin doontaan waxaan u mahadnaqayaa rabbigeen subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa bacd allahi jala wacala ciddii sabab u ahayd majaalistani inay qabsoonto sheekheena sheekh maxamed cusmaan calasow xafidahu اllahu tacaala wabaaraka fiihi wa fii cilmihi wa camalihi wa maalihi wa awlaadihi wa aaaarih ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo iyo dhammaan akhyaartii kale ka howlgashay qabsoomidda darsigani iyo intii markaa ka shaqaynaysa intaa ay dee joognayn fadhinayba hagaajintiisa iyo sidii uu markaa u taabageli lahaa ilaahay subxaana wataala dhammaantood ha ka aqbalo miisaanka xasanaadka ha ugu daro waxaan u mahadnaqayaa culimmadeenna waaweyneyd ee waxa weeyaan majliska inoo sharaftay runtii inoo qurxisay ee dhiirigelisay inaynu sii wadno ilaahay subxaanahu watacaala iyagana dhiirigelintooda iyo taageerada iyo taageereen ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa dhammaan dee waxa weyaan khiyaarta kasoo wada qayb gashay haddii aan dee halkan eh, midi dhegaysanaynin de waan aniguna kitabkayga waan iska laaban lahaa waan iska bixi lahaa laakiin dee dhegaysigaasi ayuu darsigu darsi ku noqonaya jazaakum allahu khayran wa axsana ilaykum wabaaraka fiikum waxaa kaloon u mahadnaqayaa eh, inaan aanan garanaynin oo maxamed alkhalafi ay ugu qoran tahay oo maraykanka ama kanada igala soo xiriirayey oo tacdiilaad eh, iisoo diray meelaha qaarkooda uu mulaaxadeeyey jazaahu llahu khayran aad iyo aad buu runtii ugu mahadsan yahay ilaa saddex bayd ama laba bayd ugu yaraan ayuu eh, soo mulaaxaday mulaaxado markaa muhim ah oo meesheedii taalla eh, dee rag badanna insha allahu tacala waan ka sugaynaa inay wax badan soo gudbin doonaan insha allahu dhalinyarada dee wax badan baxseeya kule culimadana waa iska mashquulsan yihiinoo hawlahooda kalaaba badane laakiin dhalinyarada imika maaragtay waxa weeyaan jaaniska eh, haysa inay wax badan baaraan oo ay insha allahu tacaala soo gudbiyaan ayaan ka codsanayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk